بsم الlh الرحمن الرحيم الحمdu لله رب العاalمين وصلى الله وسلم على نبيinا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهma انفعna ma علمتنا وعلمنا ma ينفعنا وزدنا علما qال المصنف رحimه الله تعالى بسم الlh الرحمن الرحيم kitاab البيع beecii buu ku saabsan yahay kutubta qaarkood buyuuc bay dhahaan oo mulxaqaadkii kale ayay jamc uga keenaan asalkuse waxaa weeyaan masder way beecu masderkuna lama jamciyo luqada waxaa lagu yidhahdaa muqaabalatu shayin bishay shay shay la qaabiliyey ayaa beec la yihaahdaa sharciguna muqaabalatu maalin bimaalin calaa wajhin maksuus in xoolo xoolo la qaabiliyo oo lagu bedesho wixii awjuuh maksuuso iyo duruq khaasa ay leedahay oo aan mari doono ay ka mid tahay tawafuru اlarkaani waالshuruudi wa intifaa'i almawaanici in arkaantiina la helo shuruudiina la helo mawaanicdii beeca xarimaysana la waayo beecu marka wuxuu ka mid yahay waxyaalaha mashruuca ah ee ilaahay noo baneeyey subxaanahu wa tacaala ee mubaaxa ah wa axala allahu albayca wa xarama alriba buu ilahy leeyahy beec ilaahay waa inii xalilay ribadana waa inaga xarimay wuxuu kaloo alla leeyahy wa ashhiduu idaa tabaayactum markaad wax kala gadanaysaan makhraati iyo wax sameeya marka shaahidka waa waxa la yidhaha tabaayactum beecu inuu marka bannaan yahay wey arkaanta beeca uu leeyahay saddex rukni baa lagu soo aruuriyaa cinda tafsiirina shan rukni wey haddii la tafsiiriyo waa meeqo shan haddii lasoo koobase saddex wey alcaaqid wاlmacquud wasiiqa saddexdaasa lagu soo koobaa alcaaqidu wاlmacquudu wasiiqa yani wax la guntaayo iyo qofka wax guntaayey iyo erayadii la isticmaalayay caaqidaani ayaa caaqidka loola jeedaa waa baayic iyo mushtarigii qofka baayicayo wax gadaaya iska gadaya iyo qofka mushtariga wax soo gadanaya yaa caaqidaan laisku dhahaa ayagaa wax kala guntanaya almaqud macquudu calayhi waxa la guntaayo ee la gadaayo ee lasdhaafsanayo marka laga hadlaayana athaman walmuthman baa loo qeybiyaa athamanu walmuthman thamanta waa lacagtii ama qofka maaragtay mushtariga waxgadanaya waxuu wato weeye muthmankuna waa baayaca waxgadaya iska sii gadaayo waxa uu wato ee silcada ee badeecada ah alaamada ah ama xoolaha ah taasa waxaa la yihahdaa muthman afartaa waxaa lagu daraya marka siiqadii siiqaduna waxaa weeyaan ereyga ay isticmaalayaan caaqidaynku laba qolob laba qodob baynu qaybsamaan oo iijaab iyo qabuul iijaab iyo qabuul baayaca xaggiisa wixii ka imaada iijaab baa la dhahaa qofka mushtariga xaggiisana qabuul baa layihahdaa labadooda wax ka imaada mid walba midka kale waa isticmaali karaa waa hormarin karaa kala hormarinta kuu sheegi doonaa dhibaata ma laha beecu marka shuruud buu leeyahy waan inoo keeni doonaa musanifka raximahullah shuruudda uu beecu leeyahay walaa yasixu ma asaxo ila bilijaabi ila biiijaabin waqabuulin shardigii koobaad wuxuu ka dhigay siiqadii ah, siiqaa la yihahdaa iijaab qabuulka siiqaa la isku dhahaa marka wuxuu le walaa yasixu ma asaxayo beeci ilaa biijaabin iijaab in lala imaado oo xagga baayaca ka imaanayso iyo wa qabuulin aqbalitaan xagga mushtariga ka imaanayso ah, labadaasi marka la helo oo siiqo ah beycu taas ku asaxaa halkaa waxaad garanaysaa marka haddii unan qowl iyo iijaab iyo qowl uusan jirin ama qabuul uusan jirin inuu beycu asaxaynin saasuu marka u qaatay musanif raximah ullah ama u wataa culimada waxay isku hayaan beeca la yihahda beecu lmucaadaat ayaa jira beecu lmucaadaat waxaa weeye in qofkan uu imaado suuqii ama dukaanka imaado u lacagta dhigo kan alaabta ka qaato ayagoon waxbaba kala bictu iyo ishtaraytu iyo waxba isticmaalin beeca beecu lmucaadaadka inuu banaan yahay ba asaxa kas asaxa walaa yasixu ma asaxayo ilaa biijaabin iijaab wa qabuulin qabuul faliijaabu saa labadaba ku tafsiiri doona kuu mihaalin doona faliijaabu iijaab waxaa la yihahdaa qowlu lbaayici qofka wax iska gadaaya xooluu wataa badeecuu wataa baayic baa layihahday hadalkiisa o wakiilihi ama wakiilkiisi wasaa wakaashida wuxuu yidhi bictuka ah, wuxuu la khidaabaya mushtari wax gadanay bictuka waan kaa gaday alaabtan iijaab wey aw mise mallaktukahu waan ku mulki siiyey ayuu leeyahy taasa waxaa la iijaab wاlqabuulu qabuula huwa qowl اlmushtari qofka wax gadanaya inuu yihaahda la yihaahdaa o wakiilihi mushtariga wax soo gadanaya wakiil uu dirsaday yiri ard wax iisoo gad uu yidhi inuu dhahaa la dhahaa ishtaraytu waxbaan gatay oo mise tamallagtu waan kaa mulkiyey oo mise qabiltu waan aqbalay ereyadaasa waxaa la dhahaa qabuul baa la yihahdaa iijaabkii ah, uu waajibiyey baayaca ee u yiri waxbaan kaa gaday kana wuxuu le waan kaa aqbalay wayajuusu waxaa banaan an yataqadama inuu hormaro lafdulmushtari mushtariga lafdigiisii qabuulka ahaa inuu hormaro oo min lafdilbaayici uu ka hormaro minka baayici wax gadanaya hadalkiisi iijaabkaha in laga hormaro oo mushtariga hadalkiisa qabuul hormaro ayaa iska banaan dhib ma laha mithla an yaquula inuu yidhaahdo oo kale mushtarigii baa hadlaya hadda ishtaraytu bikada intaasaan kaaga gata neefkan fayaquulu baayicii hore inuu hadlal rabe wuxuu le bictukahu waan kaa gadaana saasuu leehay eh, neefkan waan kaa gatay buu kan leeyahy kana wuxuu le waan kaa gaday marka qabuulka iyo iijaabka hadda midkii la hormariyo waxba dhib ma laha ninkii neefka lahaa hadduu hadlo yidhaahdo neefkan intaasaan kaaga gaday ama uu kii lacagta wata yirahda war neefkan aan kaa gatay hadba midkii hor mara waxba dhimaato ma kii kalena uu jawaabta bixiyo wayajuusu waxaa banaan an yaquula inuu yihaahdo bicnii bikada oo uu ka dhigaba nooc amara inuu ka dhigo oo yihahdo iga gad neefkan bikada intaa iga gad fayaquulu uu yihaahdo mushtarigiina bictuka waan kaa gaday fa fahaadihi kuluhaa saraa'ixu saasuu leeyahy alfaadan aan soo maray ee qofkaad iijaabka la imaanaya iyo qabuulka midka la imaanay baayica mushtariga iyo alfaadda ay istikhdaamsanayaan ee hadday noqoto bicta iyo bictu iyo mallaktuka iyo ishtaraytu iyo tamallaktu iyo qabiltu iyo alfaadda noocaasa waxaa weeyaan alfaad sariixa wey alfaad sariixa weeyaan oo lafdigaa lala tacaamuli ee nawaayaadka iyo niyada lala tacaamuli maayo hadduu qofka hadalkaa ku hadlo niyadayda way khilaafsantahay laga yeeli maayo maxaa yeele lafdiga asaga wax kale looma isticmaalaba iyo shiraan loo isticmaalaa marka niyo lama baahna maxaa yeele alfaada kinaayada ah ee laba macno laga fahmi karo ayaa waxaa la dhahaa niyada niyay u baahan tahay maxaad ola jeedi markaasa la dhihi laakiin lafdiga hadduu sariixba ku yahay fi hada almacnaa oo wax kale loo isticmaala uusan jirin lafdigaasaa lagu kaaftoomi waxba niya oon baahna fa alfaadan aan soo marraya siyaqdan kuluhaa dhammaantood saraaixu alfaad sariixa oo cadcad wey wayancaqidu uu guuntamaya beecu ayda sida alfaadan sariixa siduu ugu guntamay bilkinaayati bilafdi اkinaaya lafdiga kinaayada lafdiga kinaya waxaa la dhahaa waa lafdi laba macno laga fahmi karo beecna waa laga fahmi karaa wax kalena waa laga fahmi karaa marka taa ayada waa la aqbalaya isagona beec wuu ku ansixi maca niyati niyo maceed laakiin shardi waxaa ah inay niyo la socoto oo maxaad ka wadaa markii la yihahdo uu yihi niyadeeda sidaasay ahayd mithlu khudhu buu yihi khudhu alaabtan qaado bikadaa intaa ku qaado ayuu iska yidhi beec ma sheegin shiraa ma sheegin Eh, mxuu ahaa tamliig ma sheegin khudhu qaado buu yidhahda bikale inta ku qaado aw oh, mase jacaltuhu waxaan yeelay alaabtan laka adiga bikale intaasaan kugu yeelay wayanwi bidalika arrinkaasna wuxuu u niyoon albayca beec buu niyoon oo qalbigiisa wuxuu ka wadaa alfaadan beec buu ula jeedaa fa kii kalena waa aqbalay marka saxa beec beecigu asaxay fain lam yanwi bihi hadduusan niyoonin albayca beec hadduuna niyoonin falaysa bishay waa war laqwi a ah weye hadal iska laqwi ah oon macno lahayn oo wax xugun oo ka ratimaya aansa jirin oo naqli mulkiya in mulkiyadii ay wareegto min albaayici ila mushtari ay kusoo wareegtana aan ka dhalanaynin ayuu noqonayaa ah, fii lam yanwi bayca falaysa bishay shay ma aha wax shay oo uu yahay ma jirto wuxuu yahay maleh wayajibu waxaa waajibaya allaa yatuula marka lafdigan siiqada la yidhaahda ee qabuul iyo iijaabka u qaybsantaa shuruudeedii buu marka kuu sheegaya waxaa shardi a allaa yatuula inuuna dheeraanin alfaslu kala bixinta bayna alijaabi iijaabka iyo walqabuuli curfan xagga caadada Ah, markuu ninkan baayaca u hadlo ee u yirahdo bictuka waan kaa gaday u yirahdo o oh, malaktukahu waan ku mulki siiyey ninkan qabuulka laga rabay mushtariga waa inuu dirba hadlo oo unan fasli iyo muddo dheer iyo aamus iyo dad kale oo ajnabi iyo sheeko kale oo ka baxsan oo jaanibi oo u dhex galay iyo waxa waa inuuna gelin oo xagga curfiga iyo caadada marka laga hadlaayana la dhihi karo hadalkan iyo hadalkaasi iskuma xidhna iskuma xidhna la dhihi karo haddii laakiin uu warka ay dhacdo lama aqbalayo marka waxaa waajiba inay xidhiidh inuu jiro xagga curfiga iyo xagga caadada caadadaa loo celinaya mathalan majliskii la fadhiyey iyo ninkan wuxuu yidhi bictu waan kaa gaday ama bictuka waan kaa iibiyey ow malagtuka waan kaa umkulugsiiyey waxooga yar hindhisooda war ququfacay kii kalena markaas wuxuu yiri eh, ishtaraytu ayuu yihi dhibaata male waa yar aamuse waa yar fikir wax yar haddana waa jawaabay dhib ma laha haddii laakiin uu aamus dheer oo la dhihi karo curfan wa caadatan caadada curfiga waa dheer yahay ama uu wax kaleba dhexgaloba ka babaxsan mawduuciba hadda uu yirahdo waxaad sheegaysa muxuu ahaa uu yidhaahdo lama aqbalayo waa in war lasoo celiya haddana wayajibu waxaa waajiba walaa yatuula alfaslu kala soocida iyo kala dhadhadn dhexdoodaunan kala dheeraanin bayna aliijaabi iijaabka iyo alqabuuli curfan xagga curfiga waxa uu ku kala soocaya inuunan dheeraanin ama sukuud iyo aamus inu ku kala soocin ama hadal ajnabi oo ka baxsan wa ishaarat alakrasi kalafdi naatiqi marka wali wuxuu ka hadlayaa siiqadii iijaab iyo qabuulkii laba qof oo hadlaysaan maqlaynay oo midna wax beec ka hadlayo inuu iibiyo iijaab ku dhawaaqay midna aqbalayey hadduu qofkan yahay wax garanaya ama gadaya qof aan hadliba karin hadduu yahay ka waran akhras baa la dhahaa maba hadli karo kaa sida laba tacaamuli buu kuu sheegaya wuxuu leey wa ishaarat lakhras qofka aan afka ka hadlin een hadalka aan u suuroobaynin ama ha ahaado qof laguba abuuray sidaas ama kadib caarid ku dhacay iyo wax ku dhacay ama ha ka aamusiye ishaarada uu wax ku ishaarayo iijaabkiibuu ku ishaaray waxaan kaa gaday ama qabuulkii waan kaa aqbalay buu ishaaro mafhuumo oo la fahmi karo ayuu la yimid ka lafdi naatiqi kii hadlayey ee bictu lahaa ama ishtaraytu lahaa lafdigiisi buu lamid yahay saasuu leeyahy waa qaacido oo waxaa jirta alqawaacid alfiqhiya marka laga hadlayo qaacido qawaacidda kamida waxay ahayd alishaaraة اlmaxuudaة lilakhrasi kalbayaani bilisaan alishaaraة اlmaxuudaة lilakhrasi kalbayaani bilisaan ishaarada maxuudada ah ee la fahmi karo ee caadada curfiga waafaqsan qofka akhraskana u isticmaalo kalbayaani cadayn bilisaan carab lagu cadeeyey ayay kamid tahy isagoo carab ku dhawaaqo hadlay bay lamid tahy waxaa lamida ishaarada alkitaaba ah, alkitaabu kalkalaam haduu hadlo hadduu qoro afka kama hadli karo lakin wuu qoro qoraal buu sameeyey qoraal mafhuum oo la fahmi karo iyadana waxa waa la aqbalaya bal ishaaradaasa kasii kasii xeel dheer ishaaradu laana waxaa dhici karta in tafsiirkeediiba la fahmi waayo mararka qaar sida si aanay loo qaato ayaa dhici karta laakiin qoraalku waa ka cadyahay labada marka waa laba xugun oo la isticmaali karo wey wa shardu lbaayicayni ama almutabaayicayn labada wax kala gadanaysa hadda shuruudii buu galay ah, shuruudii buu galay shardu lmutabaayicayn ama shuruud lmutabaayicayn labada qof ee wax kala gadanaysa midna baayic baa la dhahaa midna mushtari waxaa loo shardiyaa albuluuqu inay qaan gaaraan ilmo yaro sabiya unan ahayn walcaqlu caqli baa shardi ah majnuun waalan ama caraban oon caqliba lahayn ayadaa ayaa meesha ka baxay wa cadamu riqi adoonnimo la-aan meesha ka baxaya ayadana shardi ah inuu qofka uu xor yaha loo jeedaa walxuriyatu meeshu dhihi lahaa ayuu xaggii saaribkii aaday xaggii iijaabkii marku ka hadli lahaa marku cadamu riqi waana isku minac isku mid weeye ah, walxuriyatu baa shardi ah oo kasoo horjeedka maxay tahay ariqi baa kasoo horjeeda marka cadamu riqi adoon inuuna meesha uunan ahayn qofka wax gadanaya ayaa shardi ah oo xor uu yahay tasaruf leh wax mulkin kara wa cadamu lxajri mancid la-aan ayaa shardi ah inuu qofka maxjuur manciyo unan hayn qof maxjuura ah dad waxaa jirta la xajriyo baab alxajri buu ku keeni doonaa musanifka oo aan tasarufaadkiisa o dhan ba la ogolayn safihi baa kamida mufliskii xoolihiisii deyntiisi ay ka badatay baa kamida haddii la xajriyo dadka ayaguna beec iyo shira midna kama suuroobi karaan waa mamnuuc waxba ma samayn karaan marka waa cadamu lxajri in qofka qof la xajriyey oo la manciyey oo tasarufkiisii iyo maamulkiisa la hor istaagay oo laga reebay inuunan ahayn baa shardi ah uu yahay qof jaa-isu tasaruf ah tasarufkiisa u banaan yahay saasay ka idlaaqaan mararka qaar jaa-isu tasaruf wacadamu likraahi inaan la khasbin baa iyadana shardi ah bikayri xaqin xaq la-aana aan la shardin aan la ikraahin a inaan la ikraahin xaq la-aanna aan la ikraahin laakiin haddii la ikraaho bixaqin lagu ikraaho ka waran beeciis maasix aha waa saxaya waa la khasbay qofkan beeciisi baa lagu qasbay beecuuna rabin baa lagu qasbay neefka ilaa wa ilaa gad baa la yidhi xoog baa looga gaday laakiin xaq baa loo haystaa dayn dad leeyahay buu wataa xoolihii baa markaa isaga laga mamciyey xoolihiisi baa la xaraashayaa waa diidan yahay waa tolaadeedu ku hayaa waa diidan yahay beyca asaga waa asixi lanna xuquuqda beyd baa meeshaas ayaa la oofinayaa taa wax dhibaataa ma waxaa kaloo kamid maalan dhismooyinka iyo guryihii uu lahaaba waxaa ku hagaagtay wadooyinkii shaaric caamkaabaa ku hagaagay ummadda ay maraysa iyo gawaaridii iyo dadkii ay mari lahaayeen ayuu guryo ka agdhistay meeshii oo uu sameeyey markaasaa waxaa laleeyahay lacagtaadana qaado meeshana waa la riqi kacar ayaa laleeyahy guunbaa ah, kugu soo hagaagtay ah, ama waxaa kugu soo hagaagay nafaq siwij baa kugu soo hagaagay saasa laleeyahy marka hadduu diidana khasab baa lagaga gadaya liannahu maslaxada caamkaa la rajixi maslaxada kaasirada ee gaaban ee asaga tiisa tacaamkaa laga rajaxaya asagana xaqiisa maarata lama duutinayo waa la siinaya marka beec baa la yihahda ikraaha wa lislaamu islaam baa shardi ah fii man qof waxaa loo shardiya inuu muslim yahay yushtaraa lahu musxafun musxaf qofkii laga gadaayo haddaa kitaab kutub quraan aad gadayso qofka aad ka gadaysana waxaa shardi inuu muslim yahay ah, inuu muslim yahay shardi ah inaad gaal ah kitaab ku tabacdo ood ka iibiso ma banaana leanna waa ihaanaysan karaa kitaabka qur-aanka meelaha munaasaban buu dhigi karaa waxaa lamida kutubtii kale cilmigeed xadiidtii baa kamida siirada nabiga kamida inaad ka gado gaal ma banaana aw mase muslimun ah, inuu yahay muslim cabdun muslim baa loo wadahay o muslim cabdun adoon waa inuu yahay muslimun muslima laa yactiqu calayhi oo cabdun adoon inuu ka gada ma banaana muslimun muslim ah oon laa yactiqu xoroobeynin caleyhi cala alkaafiri gaalkaa laga gada aan ka xoroobeynin inaad qof gaala qof muslim oo adoon oo gacantaada ku jiray aad gaal ka iibiso ma banaana laakiin hadduu adoonkaa markaad gaalkaa ka gado uu asaga korkiisaba ku xoroobaya ka waran taa waa saxaysaa maalan aabihii wey aabihii oo gaalaad ka gaday adoon baad haysatay aabihii baa wuxuu gad waad ka gadaysaa saasuu gacanta ugu dhigaba xor buu noqonayaa ninka asagaha xor buu noqon lannahu labadan isdhashay asal iyo farac isma adoonsan karaan isma addoonsan karaan taa hadday tahay dhib ma laha laakiin haddii qof ajnabi ah oo addoonsan uu yahay gaalla u yahay waxa addoonsanayo walan yajcala allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiilan marka ayaddaasaa diiday in gaaladu ay muminiinta dushooda ay waddo ku lahaadaan oo ay ku tasarufaan oo ay addoonsadaan ma banaana ma banaana marka wuxuu leeyahay yushtaradu islaamu baa la shardiyaa fi man yushtara lahu musxaf wayushtaradu mase cabdun adoonkii muslimun muslim aho la gadaayo ayadana waxaa loo shardiya alislaamu baa la shardiyaa yushtaradu lislaamu haddii cabdun muslim qof laga gadaayo laa yactiqu calayhi korkiisana aan ku xoroobaynin wa cadamu lxiraabati xiraabo iyo dagaal inaynan unan isticmaalaynin fi shiraai silaaxi hubka gadidaysa la gadaayo inaan lagula dagaalamaynin islaamka oon ummad lagula dagaalaynin ba iyadana shardi ah haddaad hub gadayso mathalan inaanan hubka asaga loo isticmaalaynin fasaad oon ummad wax lagu yeelaynin oo dad lagu dhibaynin ayadana shardi weeyaan fa in adina sayidu hadduu sayidkii idmo licabdihi lbaaliqi waa kaa soo marray addoonku waxba ma gadi karo xorriyaa shardi ahe eh. sayidkii baa idmay oo wuxuu rahu lacagtanoo ordaxay soo gad ama neefkan kaxeeyo suuqa gee asagaa idmay licabdihi lbaaliq adoonkiisi baaliqa hadduu sayidku u idmo fi tijaarati tijaaradii buu u idmay in wax soo gadoo sii gado tasarafa alcabdu addoonkaasi maaduunkee la idmay wuxuu tasarufayaa bixasabi alidni idankii la idmay hadba qadarkiisa iyo tabartiisa ku soconaya inuu marka haddii la yidhah wax soo gad inuu wax sii gadaa lama ogolo haddii loo loo diro inuu alaab kale iyo wax kale dhex gala lama ogolo bixasabi alidni lahu sidii loo idmay iyo intii loo idmay unuu tasarufayaa marka wuxuu noqonaya qof wakiila wakiilkana sidiisuba muwakilka unbuu ka hossaqeeyaay wixii loo wakaashay unbuu la imanaya walaa yajuuzu ma banaana liaxadin qofna mucaamalatu cabdin adoon in addoon inuu la macaamiloodo uu garanaya inuu addoon yahay inuu la macaamilo wax ka gado wax ka sii gado asagoo og inuu adoon yahay ma banaana ilaa an yaclama inuu og yahay qofkan la macaamilaya adoonka mooyeene ana sayidahu adoonkan sayidkiisii adina lahu inuu u idmay bibayinatin caddayna lahayo aw biqowli sayidi sayidka hadalkiisii w maqlay oo isagaa ku yidhi walaa yuqbalu waxaan la aqbalaynin fiihi fi lmucaamalati ama fiihi fi ligmi qowlulcabdi adoonka hadalkiisa la aqbali maayo adoonka inu yihah sayidkayga waa idmay waa lii ogol yahay inuu yihahda la aqbali maayo bayinaya cadaan adayn ka baxsan ama sayidkii qowlkiisi oo ogolaaday intaa in la mooyeene adoon inaad iskala tacaamusho ma banaana walcabdu adoonku laa yamliku shayan adoonkuna waxba ma mulkin karo wain malakahu sayiduhu sayidkiisba ha mulki siiye xataa sayidkiis haduu yidhah xoolahan adaa iskale waxba mulkinayo asaga iyo xoolihiisaba sayidkaa iskale yubaacu wa yushtaraa wa yutasaraf wa yuhab wa yuraf waxaas o dhan waa lagu tacaamuli waa la gadi waa la iibsani waa la hibayni qof waa la siini waa la dhaxli marka asagaaba mamluugoo laleeyahay marka waxba ma mulkin karo saas eh, ka wadaa laakiin waa jira qaar culamada kamid oo leh waa mulkin karaayo masalatu alkharaaj masale la yidhahdaa jirta hadduu sayidku yidhaahdo intaa ii keen aniga wixii kalena adaa iska leh waa mulkin kara wlidalika waxaa soo aroortay man baaca cabda lahu maal famaaluhu lilbaayici ila an yashtarida almubtaac waima lakahu sayiduha mulkisiya waida اncaqada albaycu hadduu beyci guntamo oo shuruudiisii aan soo marayna la helo arkaantiisiina la helo mawaanicdii reebaysa ee xarimaysana uu ka mancoobo natiijada ka dhalanayso ayaa markaa imaanaysa wax naqlu mulkiya la yihahdaa imaanaysa laakiin labadan qof intaynan kala maaratay xukunkooda una dhammaanin wax khiyaaraad la yirahdo ayaa jirta khiyaaru lmajlis baa jira fi lcaqdi khiyaaru shardi wax la yirahdaa jira khiyaaru lcayb baa jira khiyaaraadkii buu ka hadlaya marka musanifka wuxuu le wey idan caqada albaycu beecii hadduu guntamo baayic iyo mushtarigii wixii ay isdhaafsadaan hamantii iyo muthmankii ama silcadii alaabadii iyo lacagtii ay isdhaafsadaan habata waxaa sugnaan likullin mid kasta oo min albaayici kii wax gadayay alaabta lahaa iyo walmushtari mid kasta oo mushtariga wax gadanaya kamid ah khiyaarulmajlisi majliskaa la fadhiyo khiyaar buu leeyahay khiyaar majlis wax la yirahdu leeyahay fi majlis alcaqdi yani majliskaas la fadhiya wax lagu kala gatay intuu fadhiyo khiyaar la yirahdu leeyahay maa lam yatafaraqaa intayna kala tegin oo mase yakhtaaraa maa lam yakhtaaraa haddayna dooraanin alimdaa'a inay tagsiyaan beecii jamiican dhammaantoodba oo mase yafsukhuhu maa lam yafsukh hadduunan fasakhin beecii axaduha midkood hadduunan fasakhin inta hadday dhacdo khiyaarmajlis waa baaba'aya maa lam yatafaraqaa marki la yihahdo maxaa ka baxay ya idaa tafaraqaa hadday kala tagaan biabdaanihima badanka ku kala tageen kana meel bu kana meel buu aaday khiyaaru majliski meesha waa ku baaba-ay kana cod ma laha ninkii haddii isagoo calacalay hadduu ku imaado o ku yirahdo nin yahuwa dee waana kala tagnay tafaruqi waa dhacay wixiina waa ila ficnaan weyde ee wax eebow marka uu sheegayona ma jirto ee dantaydii kala igu soo baxday hadda waa iskaga celin kartaa haddaa rabtana waa diidi kartaa laakiin waxaa sunno ah in qofka asaga ahe eh, wax la qumanaan weyday marka hore si yar deg dega ah iskaga galay kadibna arrinta ay kusoo yar adkaatay in loo celiya ayaa sunno oo xadiis nabiga calayh salaam uu leeyahay ninkii qof wax u celiyo ilaahay baa cafaraadkiisa iyo dembigiisa dhaafaya laakiin tafaruq hadduu imaado bil abdaani wax shardi ahoo la shardistayna aysan jirin khiyaaro shardiga soo socda una dhicin wax cuyuub ahoo ku soo baxday alaabtii oo horeysana aysan jirin tafaruqa asagaa wuxuu baabi'inayaa khiyaarkii khiyaaru majliskaha ii celi iyo waxayga waa ka noqday iyo kuma sugnaanin aw yakhtaara alimdaa baa iyadana jirta waxay doorteen labadoodiba inay beeci tagsiiyaan oo waxay yidhaahdeen ninyahow beecan asagaa ah cadam alfaski baan aniga doortay inaana ka noqonaynin sidaa ayada aan ku tagsanno khiyaarulmajlisna ma jiro shardina ma lihin jamiican waa yahay waa ka noqod male ka noqod male sa hadday yidhaahdaan sanad hadday isag fadhiyaan xataa iskuma noqon karaan sanad hadday isgala fadhiyaan xataa khiyaarulmajlis ma jirto iskuma noqon karaan Ah, aw yafsiqu axaduma midkood baa fasakay wuxuu anigu dhankeygi waan ka laabtay a ah, dhankaygii waan ka laabtay majliska asaga waxba matarayo khiyaar majliski eh, khiyaaru majlis buu halkaa kaga hadlay walikuli mid kasta oo min albaayici baayica alaabta wata iyo walmushtarii mushtari wax soo gadanayo lacagta wata kamida waxaa u kale shardulkhiyaari ah, khiyaar l khiyaaru shardi baa jira isagana ka hore wuxuu ah khiyaarumajlis khiyaaru shardi baa u sugnaaday fil beyci gudihiisa ay leeyihiin talaata ayaami saddex beri baa ugu badan iyo famaa duunaha wax ka hooseeya lahumaa labadoodaba way qaadan karaan khiyaarkaas owli axadda midkood baa qaadan kara mid baa dhihi kara alaabtan neefkan aan kaa gatay waan iska soo fiirin saddex beri gudahood khiyaar baan leehay ama kana wuxuu leeyahay anigana waa soo fiirinaya bal inaan neefkayga qadan in kale ama neefkayga aan kusiinaya in kale khiyaanu shardigaasa la yihahda labada marka nusuus baa kuso aroortay waa banaan tahay midkaa horena xadiidki cabdullahi bnu cumar albayacani bilkhiyaari iyo xadiidu xakiim bnu xizaam radia allahu canhu maa lam yatafaraqa fain sadaqaa wabayana burika lahuma baycihima wain katama wakadaba muxaqad barakat beyci xadiistaas cabdullahi bnu cumar iyo xakiim bnu xizaam iyo ayaa u daliila khiyaaru majliska khiyaaru shardigana waxaa uu daliila xadiidkii isaguna ninkii nabarka madaxa ka gaaray munqid ibnu xayaan baa la jiray munqid ibnu xayaan nin wuxuu ahaa xoogow madaxa ka yar dakramay aan xisaabta iyo nidaamka aada aqoonin beecshiro iyo tijaarana waa soo yaqaani jiray oo suuqa waxaan inuu yaqaana ma laha laakiin xoogow caayiqa ah iyo dhibaataa gaadhay marka warsuuqan iska dhaaf hadii la yidhi waa deen waayo oo wax uu bartay wey hadduu tagana beeci baa lagu khayaami a beeci baa xoogo lisdaba marin inta makaa gadna haabu iska dhigi inta maxoo waa iska qaadani marka hadhow la noqdan waxaa le war neefka neefka rabti maaha ama beecan beeci maaha ama lacagta inta ma joogto ama sida nabaaha waxaad wadato ayaa laleeyahay nabigu u sheegtay caleyhi salaatu wasalam wuxuu nabi allow beecaa lagu khiyaamaa haddii seen yeelaa markaasuu nabig alay slam wuxuu yihi man baayacta faqul khilaaba haddaad qof ka gadanaysa wax waxaad tirahdaa marka u horeysaba laa khilaabata khiyaam ma jirto ah, yaa la iskkhiyaamin haddaad khiyaanto khiyaar baan leeyahay xadiika mxuu ahaa xadikaas bukhari muslim baa weriy lakin riwaayad bayhaqi ba waxay ku dartay walaka khiyaar talaata ayaam saddex berina khiyaar baad leedahay oo hadduu ogaado saddexdaa beri gudahooda in beeci sida looga gaday si aan ahayn ay aheyd wuxuu khiyaar u leeyahay inuu soo celiyo yihahdo waxaad qabso waxayga iisoo celi ayuu khiyaar u leeyahay marka taasna waa caame ninkaa khaas kuma aha qof kasta oo marka shardi shardistay lanna ninkaasi curfi lagu yaqaano oo loo ogolaaday ayuu yeeshay qof allaala qofkii marka shardista oo ku dhawaaqana isaguna sidoo kale weeyaan curfiga hadduu sidaa yeelay sidoo kale weeyaan almacruufu curfaka almashhuur shardan marka walikulli min albaayici walmushtari shardu lkhiyaar ayuu leeyahy fi lbayci bayca gudihiis talaata ayaam saddex beri buu shardi iyo khiyaar leeyahy famaa duuna wax ka yar lahumaa labadoodii baa khiyaarka qaadan kara o midkood ila ida kana alcaqdu hadda shardu shardulkhiyaarkasiisa waa la kala tegi mogtahay alaabti waa la kala waxaysani laakiin waxaa dhici karta in alaabti lagu yirahdo neefka iska hay uu yirahdo waa dhici karta inuu yirahdo waan kaa qaaday laakiin saddex beri baan soo fiirina waa dhici kartaa in labadaba midna aynan haynina waa dhici kartaa tiibuu ka hadli rabaa wuxuu leeya ilaa idaa kaana alcaqdu mima yaxrumu fiihi tafaruqu goormuu khiyaaru shardi banaan yahay idaa waa wuxuu banaan yahay markuu sheegan asaga aan taqaabun fi majlis alcaqdi aan loo shardinin oo ashyaada ribowiyaadka ah, unan ahayn slm iyo baabu slm iyo baabu slfna una gelaynin ilan slmku sidiisaba waa in taqdiimu thaman watacjiilu thamani wa ta'jiilu muthman baa la yihahdaa in lacagta marka horeba ma jirto caqdi lagu sii bixiyo alaabadana marka gabaa laga keeno taasay ahayd haddii marka uu yihahdo ma ahee alaabtii ayada lacagti mama bixinayo waa soo fikiri u yihahdo waxba beec ma dhicin waxba beec ma dhicin ashyaada ribowigaana waxaa shardi ood arki doontaa in hadday mutamaahileen laba shay oo isku mithli a yihiin yadan biyadin baa shardi ah iyo mila bimil inay isleegyihiin iyo ho iyo ho baa shardi aheyd oo lakala qaato wixii asaga ahaa hadday aynu mutamaaileen ahayn laakiin ribowi yihiinna waxaa shardi ahaa mar walbaba yadan biyadin tafaadulka dhibaato ma lahayne marka ashyaada tafaruqa uunan oo banaanayn ina iyadoo lakala qibdoonin oo lakala qaadanin in lakala tago ayna banaanayn khiyaaru shardi kuma banaana khiyaaru shardi kuma banaana maxaa riba lagu dhacaya riba lagu dhacaya tiibuu ka hadlaya wuxuu leeyahay ilaa idaa khiyaaru shardi bay leeyihiin ilaa idaa kaana alcaqdu caqdigu inuu yahay mooyaane mima yaxrumu fiihi wixii xaaraam ku noqon atafaruqu kala taga qabla alqabdi intaan lakala qibdoonin ay xaaraam noqonaysa in lakala tago kamaa fi ribaa oo ribada lama kala tegi karo qabla alqabdi ashyaada ribowiga layidhahda madcuumaadka iyo lacagaha iyo ayaa ribowaadka soo galeen wasalami iyo salamka salamkuna qabla alqabdi hadee in taqdiimu lacagtii la hormaryaa la ribay lama kala tegi karo uma ida kaana alkhiyaaru hadduu khiyaarkan khiyaaru shardiga ah lilbaayici uu leeyahay waxdaw keligi ninkii alaabta lahaabaa wuxuu yidhi shardi saddex beri baan shardiga ah. waan kaa gaday lakiin saddex beri baan soo fikirayaa see la yeeli falmabiicu alaabti marka fii zamani اlkhiyaari muddada khiyaarka lagu jiro milkuhu milkulbaayici wey ah, saxan isagaa saddex beri baad kasoo fikiraysaa ha aad leedahay ala iskaba baayice eh. saddex beri baad kasoo fikira ha haddaba sacan milkigeedu weli ku jiraa aniga mushtariga igama dhimanin hadduu dhinto hadduu dhinto aniga igama dhimanin hadduu calfi iyo wax siin u baahdana aniga ma sinayo adaa siini haddii faa'iide ay noqoto oo maalid iyo ku guurid ay noqotona adigaa ku guuri laka urmuhu alayka unmuhu laka qunmuhu wa calayka hurmuhu saas wey macnaha leanna bayci weli ma sugnaanin uma ida kaana alkhiyaaru lilbaayici hadduu baayaca khiyaarkan la yimi khiyaaru shardiga saddexda beriya ka yara waxdow keligiibaa arkan ku dhawaaqay falmabiicu alaabtii la gadayay asaga laga soo waroo la rabay fii zamani lkhiyaari muddadii khiyaarka shardiga lagu dhex jiray muddada ayada gudaheeda milkuhu milkulbaayici baayaca milkigiisii ku jiraan asagay ka dhintaan waxay dheefanaysaa iskale wain kaana limushtari haddii mushtariga khiyaarka uu sugnaaday waxdow keligii isagaa shardistay falmabiicu alaabtii baayic wuxuu markaas aga baxay kasoo fikir falmabiicu alaabtii fii zamani lkhiyaari mudada khiyaarka gudaheeda milkuhu milkulmushtari mushtariga soo gatay bay ka dhintaa wixi dheefna asagaa iska siilay saddexdaa beri wain kaana lahumaa labadoodaba hadday leeyihiin labadoodaba khiyaarka waa kana waa shardhistay kana waa shardhistay falmilku milkigii fiihi shayga asagaa ah mawquufun wey shayga asagaa ayaa iskale marka labadooda hadday shardisteen kan wuxuu yahay khiyaar shardi baan shardistay ana waa shardistay beeci weli waa mutawaqif wey beeci mutawaqif weeyaan dhexdooduu yaalaa markaas gadaal mu ka kala cadaan doonaa in tama albaycu beyci hadduu dhammaystirmo oo baayicin uu yirahdo waan ogolahay mushtarigan u yirah annaga waan ku baariye waan aqbalay u yirahdo intama albayc tabayana lana waxaa noo caddaatay annahu mabiicdii kaana inuu noqdo milkulmushtari a markaa kadib markii uu eh, intamalbeycigaa taab noqday muxuu ku taab noqday ninkii baayic ahaa ee saddexda beri shardhistay saddexdiisi beri way dhamaatay waana aqbalay mushtariga asagana sidiisoo kale waa aqbalay xaqiiqatu lamri marka noo caddaatay alaabtan yaa iska lahaa alaabtan waxaa iska lahaa mushtarigaa iska lahaa ah, mushtarigaa iska lahaa ana marka hore mucalaq buu ahaa lakin waxay ku dhamaatay beycu asaga inuu sugnaaday falmulku fiihi mawquufun wuxuu ku taaganya intama albaycu baycu hadduu taab noqdo intama albaycu intama albaycu tabayana lana anahu lana waa bacd nusakha qaarkood ay lana bay ku darayaan tabayana lana waxaa noo caddaatay anahu kaana inuu ahaa milkan lilmushtari mushtariga inuu milki u yahay ama mulka almushtari iyadana nusakha qaar yah waa imaan doontaa taas anigaa mushtari bu ii hormariyey nacam in tama albaycu tabayan lana anahu kana imaa mulkan lilmushtari wain fusikha albaycu haddii beycii la fasakho oo labadii qof saddexdii beri markay dhamaatay oo saddexdii beri intay weli dhamaanin waa kala baxeen tabayana waxaa caddaatay anahu kaana inuu ahda milku lbaayici oka baayicu goormuu milkiisa noqon haddii beyci laga laabto beecii haddii laga laabto sacadii baayaciiska lahaabaa ku noqonaya soo maha haddii laakiin beecii laga laaban waayo mushtarigii baa qaadanaya ah, marka shaygii mawquuf mutawaqifka ahaaye labadaba khiyaarka ay la imaadeen markuu beecu taab noqdo mushtarigaa iskale shaygii isagaha hadduu beeci taab noqon waayo oo lakala fasakho o dhan saddex beri laba beri aan soo fikiray waxa ii caddaatay inaan ka noqdona wixii baayaci buu ku laabanaya wain fusiqa albaycu tabayana waxaa caddaan anahu kaana inuu ahaaday shaygun eh, macnaha xoolahan milkulbaayic baayica milkigiisi intaa inima qoran miya ya qorta de korka kor usoo qora bes kor ku qorata kor ku qota kor baa fiicane hadhow hoosta waxaa laga yaabaa inaad aada u fiirin weyde faslu lilmabiici hadda halkan wuxuu ka galaya musanifka raximah llah shuruudu almabiic alaabta la gadaya ee baayaca uu la taagan yahay ee silcada ah in shuruud baa la rabaa in laga helo shuruudda hadii la helo beyci waa saxay haddii kalena beyci waa faasid ayib faslu lilmabiici mabiicdi mabiici waxaa loo wadaa waa alaabadan qofka uu gadanaayo baayaca mabiic la yihahdo silcana waa la yihahda muthmanna waa la yihahdaa lilmabiici buu u sugnaaday shuruudun khamsatun shuruud shan ah an yakuuna waa inuu ahaado shaygan mabiicda baayaca u watay silcada daahiran waa inu daahir yahay shay daahir nijaasna ahayn nijaasulcayn waa inuu yahay shay nijaasulcayna waa inuun ahayn daahiran daahir waa inuu yahay laakin mutanajis hadduu yahay dhibaato malaha mutanajis aan arki doonaahy nacam hadduu mutrajis yahay u kala qaadi doonaa inuu daahir noqon karo la dahiri karo aan la dahiri karin an yakuuna daahiran waa inu yahay muntafacan bihi lagu intifaacayo shay lagu intifaacayo oo faa'iidalaha wax lagu qabsan karo waa inuu yahay wax la kala gadanayo labo saddex waxaa weye qodobka saddexaad ee shardiga saddexaad maqduuran waa inuu yahay mid la kalo calaa tasliimihi dhiibidiisa waa ninkii baayacaha wixii markii lacagta loo shubo asagana badeecada waa inuu dhiibi karo oo wareejin karo mamluukan waa inuu yahay mid laleeyahay lilcaaqidi Ah, qofkan caaqidka ee wax guntaaya wax iibinaya ee siiqada iyo iijaabka iyo qabuulka ku dhex jira waa inuu ya qof wax mulkinaya oo wax iska leh wuxuuna lahayn hadduu gaala ka waran oo asagoo milkiisaan ku jirin ayadana waxba kama jiro shantaas shardi ayaa loo shardiyaa an yakuuna daahiran inuu shayga laftirkiisa daahir yahay najaas baa bixi muntafican bihi waa inu muntafacan bihi wax lagu intifaaco maqduuran calaa tasliimi uu dhiibi karo mamluukan lcaaqidi caaqidku wuxuu leeyahay waa inuu yahay waxan aw maslimanaa walcaaqidu canhu ninkan caaqidka uu naaib ka dhigtay min aluma midwaa inuu yahay liman naaba alcaaqidu a marka an yakuuna lahu wilaaya hadduu dhaho ayay labadaba soo geli lahayeen wilaayadaas maaligina waa soo geli wakiilkina waa soo gelaya falaa macluuman waa inuu yahay mid la yaqaano waa shardi kale isaguna macluuman waxaan la gadaya wax macluuma oo la garanayo qadarkiisa iyo sifadiisa iyo cayntiisa waa inuu yahay macluuman mid la yaqaan waa inuu yahay lilmutacaaqideyn labada qofa wax kala gadanaysa labada waa inay garanayaan shaygan la gadanayo caynan wa qadaran wa sifatan saddexda waa inu garanaya cayn ahaan waa in loo yaqaano qadarkiisa intuu dhaya wa in la garanayo tilmaan iyo sifadiisana wa in la garanayo falaa yasix marka intaa waa shuruudii kadib wuxuu bilaabay ixtiraazaat wax la yihahdo waxaa intaa aan soo sheegnay ka baxaya oo haddii kaa la waayo kaa kala imaado waxa ka dhalan wuxuu leey falaa yaasixu ma asaxayo markaan niri daahir baa shardi ah baycu caynin cayn in la iibiyo najisata nijaasowday najisata nijaasa najisulcayn wey kelkelbi eygi shaaficiyadu dee eygu waa najisulcayn wey qaar baa waay maalikiyada waa ku diidan yihiin ma aha najisulcayna waa daahir bay leeyihin eygu in la dhaqo oo meeshu afka geliyo laiska dhaqana waa cibaado iyo tacabud baa loo sameeyay sida weysadoo kale laakiin shaaficiyada ku soco khanziirkii iyo doofaarkana waa lamid fa inahu rijisu qur-aankaba cadii ka marka falaa yasixu ma asaxayo beecu caynin cayn in la iibiyo cayntaasoo najisati nijaas ah nijaas iyo mutanajis baa kala duwan marka najis wey asagoo dhan ba haddii boqol saabuun lagu dhaqana ma daahir noqonayo kelkelbi ey oo kale wey lama gadi karo walidalika nahaa rasul can thamani اlkelbi nahaa rasul lah sal slam can thamani اlkelbi eyga lacagtiisa waa nahiyey sala اllah alيه wasalam in la cuno la isticmaalo la iibsado waxaa kaloo nabigu yihi in allaha xarama bayca alkhamri walmeyta walkhinziir khamrada iyo meytada baktiga iyo doofaarka saddexda waa la xarimay linijaasatiha baa loo xarimay nijaas weeye saddexduba o mase mutanajisatin shaygan asaga asalkiisa daahir buu ahaaye laakin mutanajisa waa shay nijaasoobay maradii oo daahirka ahaan jirtay baa nijaas ku dhacday walam yumkin mana suurooba markaa taasaa mutanajis lahaa aqaba mutanajis lahaa dacaanihii iyo cabitaankii oo daahir ahaan jirtay nijaas ku dhacsan mutanajis baa lahaa mutanajiskii marka laba u qaybsami wuxuu u qaybsamayaa in in shayga nijaasoobay la dahirin karo iyo inaan la dahirin karin haddii la dahirin karo shaygan mutanajiska waa lakala gadan kara dhib male mara nijaaso mutanajisa oo nijaaso ku dhacday waa lakala iibsan karaa waxba maaha waa la dhaqi marki la dhaqana de maalkiisi uba kusoo noqon laakiin haddaanan la dahiri karin waa mid hadda u ka hadlayo musanifku wuxuu ku yidhi aw mutanajisatin walam yumkin mana suuroobayo shaygan mutanajiska nijaasoobay tadhiiruhaa in la dahiro kalabani caano iyo waduuni subag oo kale wey mathalan mithaal ahaan hadda caanaha dee nijaas ku dhacdo ma dahiri kartaa ma dahiri karti Ah, subag haduu nijaas ku dhaco ma dahiri karta ma dahiri karti biya haddii nijaas ku dhaco mala dahiri kara sheekh ya ya biyaha nijaasoobay mala dahiri kara waa isku dhacdeen miya waaya kitaab soo maray qolateynkii iyo masaladii ku saabsaneed ah, biyaha isagaa hadiiba raayaxadii iyo wixii biyo ka badan ay ku dhacaan oo biyihii ka badnaa ay kazuulaan ka zuuliyaan qolateynka iyo ka badan ay gaaraan dhib malaha ah, laakiin caano iyo subag iyo waxyaalaha saga ahee cabitaankii kale hadday nijaasoobaan lama dahiri karo fa in amkana haddayse suurowdo in la tahiiriyo la dahiro kahoobi maro mutanajisi nijaasoodao kale wey jaaza albaycu bayc waa saxaya waa banaanya marka jaaza waa banaanya walaa yasixu ma asaxayo baycu maa laa yuntafacu bihi shay aanan laguba intifaacin wax nafciya iyo wax faa'idaa midna aan lahayn madaro mooyane mafsado mooyane maslaxaba aan lahayn in la gado ma banaano kal xasharaat dhul socodkii oo kale ah, masaskii iyo abaysooyinkii baa soo iibisay hingaralihii baa soo guratay jiirkii baa soo aruursatay suuqaad keentay ah, laa yuntafacu bihi laguma intifaaci karo cunitaankiisa aan banaanayn la isticmaalo waa la xarimay marka xajaraadka kale kasii xumaaba ayaa soo gelaya waxaasoo dhan marka maa laa yuntafacu bihi ba soo geli wa xabati xinbatin ayaa iyadana lamid ah xabad xinba ah hal xaba oo qamandiya ama bur ah ayaa tiri suuqan la istaagi waa gadan lama iibin karo maxaa yeele nafci ma laha abad xabad maxay taraysaa waxay wax ku tahay bimajmuuci alxabaat xabooyinka kale marka laisku aruuriyo laisku aruuriyo waxay noqonaysa marka wax la isticmaali karo la cuni karo hal xabaa wax nafci ay leedaha male wa aalaati almalaahi waxyaalaha lahwigahe lagu ciyaaro qalabkooduna iyaduna sidaas oo kale weeyaan oo lama iibin karo Ah, sida waxyaalaha muusikada lagu tuma iyo durbaanada iyo garida iyo waxyaalaha buunka iyo waxaasoo dhan ee malaahida ciyaaraha iyo muusikooyinka iyo loogu talagalay waxaaso dhan ma banaano min annaasi man yashtari lahu alxadiid waa ka ilahay ka hadlay subxana watacaala dadka inuu ku baadiyaya isagoo raba dadka gadanaya waa arrintaasi cadaab baa loogu goodiyey walaa baycu maa shay beeciisna ma banaano laa yaqdiru uunan karaynin qofkan baayaca ah calaa tasliimihi inuu u dhiibo mushtarigii waxaad adigaba dhiibi karin inaad tirahda waan kaa gaday ood xooladada ku qaadatana ma banaana laa bayca baycu maa shay bayciisa ma banaan laa yaqdiru uunan karaynin baayicu calaa tasliimihi inuu dhiibo oo mushtariga u dhiibo ka cabdin addoon aabiqin dhumay oo kale addoon iska dhumay oo addoonnada ka cararaya xuduudaha inuu gudbayo o tahriibayo oo meelo kala gelayo ah, oon gacma ku jirin soo noqonaynin inaad qof lacag oga qaadato tira addoonka hebelaha dhumay aan kaa gaday ma banaana ah, gharar weeyaan naha rasul sal slam an ilgharar wa tayri daa'irin iyo shimbir duulaaya oo cirkaa iska duulaya inaad tira waan ka iibiyey waxaa lamida samagii iyo maleygii badda ku jiray jawhartii baa badda ku jirtay waxaaso dhan waxyaala qararka ee mamud majhuulcaaqibada majhuululcaaqiba in la heli iyo inaan la helin warba laga helin ayaa la ogoleen wa maqsuubin wax la dhacay xoolo la dhacay oo dadkaa dhaceen oo geel lagaaba dhacayba inaad iibiso suuqa tagto tira geelayso ma garanaysaan waanai gadanaya maqsuub waay hebel baa haysto dhinacaas ka mariyay maalan ayaduna lama gadi karo laakiin istidraag buu sameeyey mar baa maqsuubkii la dhacay ee lagaa dhacay aad qof ka gadan kartaa laakiin in baaca almaqsuuba xoolihii la dhacay hadduu iska iibiyo miman qof buu ka gaday yaqdiru kari karaa inuu soo rito jaaza way banaanta nin alaab iyo xoog leh oo dabaabaad haysto oo dadkaa isbaarada meesha la fadhiya xaaqi kara o alaabta kasoo qaadi kara ayuu yiri waraaraha kasoo ka qaadan adiga egakad egakad anaa kala wareegi ah, gaariga waa la haystaa isbaaradaasa haysata anaa kala soo wareegi oo markay shanqadheeda maqlaan bay kala cararayaane iga gad bu yiri waan ka gadi karaa miskiin baa taadi iska soco marka laakin in baaca almaqsuuba miman yaqdiru jaaza waa banaanta fain tabayana cajzuhu haddayse cadaato inuu ka cajizay waa isku dayey waa ka gaday kadibna waxaa u cadaatay inu waxbaba tabaan uhayninba falahu lkhiyaar marka khiyaar buu leh ah, khiyaar buu le war wixii mooday noqon weyday haddii laa eh, aklu amwaal naasi bilbaadil bay noqona xoolahaygii biduuni muqaabil isu celi buu leh walaa baycu nisfi mucayan shay mucayanah oo la magacaabay oo la arko niskii in la gadana ma banaana min inaain weel ah, ah baaldigaas niskii baan kaa gaday ibriqa niskii baan kaa gaday aw sayfin sayf niskeed aw fawin maro niskeed wakadaa waxaa lamida ah kulu maa tanqusu wax allaala wixii nusqaami ay nusqaami qiimatuhu qiimadiisa bilqadci bisabilqadci haddii la gooyo walkasri ama la jebiyo wixii eh, qiimihiisa hoos u dhacayo niskiis lama gadi karo wax haddii la gado kala jabkiisaas uu ibaaca maxaa yeele bay noqon wanahaa rasul sal slam an ibaacati lmaal nabig aleh الsalatu wasalaam in allaha kariha lakum halaaث saddexda shay la dhacaa ibaacat lmaal baa kamid ahaa nacam xoolaha in la dayaco waxaan isaga in la jabiyo ayaa ka dhalan haddii la jabiyena wuxuu noqonaya waxaan nafci iyo faaida lahayn fain lam yanqus hadduuna nusqaamaynin ka waran haddii la kala gooyo ma nusqaamayo ka thawbin thakiin maro culus oo kale jaaza way banaan tahay maro marka weyn oo lakala goyn karo oo lakala dilaacin karo o kale haday tahay waxa dhib ma laha walaa yajuuzu ma banaana bayculmarhuuni marhuunkii raahin iyo murtahin iyo marhuun ayaa jira raahin iyo murtahin iyo marhuun marhuuntu marka waa alaabtii qofkan ninkan murtahinka la yihaahdo ninkan murtahinka ee deynta qofka siiyey ee alaabadiisi deyntiisa lagala maqan yahay alaabada la agdhiga ayaa marhuun la yihaahdaa raahinkuna waa midka deynta qaatay ee yiri alaabtan sii hayso alaabta sii haysa raahin la yihahdaa marka alaabadii aad dhowranaysay ee deyntaada aad u sugaysay eed rabiiculawal shan iyo tobankeedan kaa sugayaa markaan gaaro waktigaasna xoolahan tawfiiq weeyaan kalsooni baa loo keenay meeshan hadduu qofka asaga ahaa ee baayo ahaa ama daainkamadiinka deynta qaatay uu wixii bixin waayana marhuun kala loo qaadano loo gadani isaga loo gadanay xikmadaasuu u taagnaa meeshan shayga noocaase asagao mashquul ka ahe xoolo loo haysta meesha yaallo inaad tiraa waan gadan ma banaana si ciyaa tiri hebelo si haysasacan intaan waxaa kaga keenayo inaad tiraa suuqaan waan ka iibsani ma banaana mida qaacidadii baa kuqumaysa almashquulu laa yushal saas weyaan ah, neefkan isagaa ah ama eh, shaygan wuxuu mashquul ku yahay rahan marka lama iibin karo walaa yajuuzu baycu marhuuni biduuni idni murtahini oka murtahinkii dhowranayey idankiisa oonan ku jirin meesha la-aantiis hadduu lakin idmo yihahdo dhimale hadii doonan iska gal dhimale walaa baycu lfuduuliy midka fuduuliga ah fuduul af soomaaliga fudul ba lagu dhaha soo ma a ah, a walaa baycu lfuduuli walaa yajuuzu ma banaana baycl laa yasix qofka fuduusha usan dhexgalay meeloona lahayn dakala maa laa yacniihi falaqiya maa laa yardiih ka waxaan shaqadiisa fulaan la galay yaa la yidhaahdaa fuduli waxaa weeya an yabiica waa inuu xoolihiis buu iska gaday xooluuna lahayn bigayri wilaayatin wilaayana uuna kulahayn iyo wax wilaaye ah oo xoolaan uu ku leeyahay carruurtayda yaryareed iyo agoontii aan mas-uulka ka lahaa ee weliga u ahaa iyo anigoo wasi ahoo lai dardaarmay iyo walaayo kuma leh wakaalo hadda la wakiishay oo muwakilkii uu yiri orada alaabtan iisoo gadna ma laha isagoon waxba u dirsadan inuu iska gaday ma banaan arrinta ayada maxaa yeele qofka wuxuu gadayaa xoolo unan lahayn nabigan alai slam xakiim bin xisaam wuxuu ku yidhi laa tabic maa laysa cindak waxaan agtaada oolinaada haysanin ha gadin ayuu nabi sala allah aleh wasalam yidhi qaar culimada kamid waxay leyihin beycu lfuduuli mutawaqifun biidni lmaaliki qaar ba saas leh qofkan fuduuliga axbaaciisa wuxuu ku taagan yahay ninkii maaliga idankiisa hadduu maaligi yihah masaasaa samaysay ha masaasa kula noqotay ha alaabtii miya imaan fasixiin lakin waan iska gaday bu yihi ah, waan gaday bas waan ku iman yiri taa marka waa saxaya tawaqif wey laakiin isaga hadduu dha ah waraa kuma jiro beec ba igama ahayn alaabtaydi iisoo celi ah, beeci ma asixinba walaa baycu maa shay beyciisna ma banaana lam yucayan aan la magacaabin a oo majhuul iska ah kaaxadilcabdayn laba adoon midkood bu yiri laba adoon mid kamidaan kaa galay bu yiri labada adoon mid baan kaa galay ma kala sheegin taas waxaa wey waa majhuul wey waa qarar walaa baycu caynin cayn in la gadana ma banaano shay baa loo jeedaaye haa'ibatin maqan canilcayni isha ka maqan cayntan hore waa daatadii shayga caynta labaadna waa ishi wey walaa baycu caynin shay in la gada ma banaano shaygaasoo haa'ibatin ka maqan canilcayni aragga oon la arkaynin mithlu bictu bictuka thawba almarwasiyi bu yiri bictuka thawba almarwasiya waxaan kaa iibiyey hebelow athawba marada almarwasiya marwa loo nisbeeyey marwasi waa marwa cabdullahi bn mubaarak almarwasi ah, meesha loo nisbeeyey weyaan marka alladii thawbkaasoo fii kumi ma aragtid adiye aniga farqiga ku jira kumkaga ku jira ah, igu qarsoon gallonka igu jira ayuu iska yidhi kumka waxaa layihahdaa gacantan meesha ka fidsanna waa layihahdaa meelahan marada iyo yaa la yihahda kum la yihahdaa walfaras aladhada wabictuka waxaan kaa garay alfarasa faraskii aladhama madooba shiisha madowha aladii faraska fi isdibli aniga xeradayda ku jira isdibligu waa meesha ooluu fardaha fadhiistaan ayaa la yihahdaa ama ku hoydaan faraskaygii madoobaaye aniga erada xerada fardaha ku jira yaan kaa gaday lama arko fa inkaa marka taana ma banaana ma banaana hadduu weliba taqayur iyo inuu isbedelay xataa qofkii arki jiray inay isbedeleen laga baqaayo laakiin haddii uu muddo yar ay kasoo kasoo wareegtay xeradii baa hadda la tataagnaa waa laga soo tegey meeshaa raggu ay fadhiistaane lagu ska faiistlaisla tegey markaasu wuxuu yii faraskaygi ma arkeysa meeshaa taagnaa ha waan kaa gaday marka taa dhib fa in kaana almushtarii buu kuleeyahy qofka gadanaya fardahan iyo eh, dharkan marwasiga iyo midabadan hadduu ninka sheegay iyo ninka soo gadanaya hadduu yahay ra'ahaa mid arkay caynta qabla dalika intuuna gadanin ka hor buuba arkayba waa yaqaanaa wa hiya shaygan asaga ana mimaa waa waxyaalaha wuxuu kamid yahay laa yatagayaru aan bedelmaynin fii muddat alghayba muddada laga soo maqnaana aan saa ku bedelmaynin qaaliban sida qaalibka ah jaaza beeca waa banaanya ah, neef haddaad arkaysay oo fiicnaa oo caafimaadsanaa oo mir dhow aad arkaysay shalay aragtay oo lagu yidhi shayga neefkaas sooma garanaysa iskulooban xoolaha waa isla marka sooma garana ha waa kaa gaday taa wuu ka gaday dhib ma laha lannahu fi muddada yaro hal maalin ah neefka asaga ahaa inuu weyd noqdo ama ay cuyuub iyo waxyaalo badan kusoo baxaan iyo fi ma badna ma badna walow baaca hadduu gado qofkii curmata xindatin karoor bur ah curmadu waa kuuma ama karoor uud ah. xogow raashin oo meel tuuran oo kiilkiisi iyo miisaankiisi waxbaan la garanayno uun saa u fadhiya ayuu ka iibiyey laba baaca ah hadduu galo curmata xindatin xindada waa burka wax laga sameeye <coughs> ah, midhaha laga sameye xinda burka asaga ah oo karoor oo meel yaalla ama aruursan iyo wanaxwihaa wixii xinda lamid ah raashinka kalaa wahya mushaahada waana la arkaa ogow karoorkii waa laku hortataagana waa kan baa walam yaclam mana oga qofkan kaylaha miiskeeda ma garanayo kan garanayo mushtariga iyo baaca midna ma garanayaan inta ay tahay e, koob inta koobay tahay e, ee iyo miiskeeda iyo ma garanayo waa la kor taaganaysa oo mase baaca wuxuu gaday shay shay ayuu iska iibiyey bicurmati fidatin buuna ku gatay a ah, fido meel xoogo tuuran oo meeshan oon wasankeeda la garanaynin ayuu yihi fidladan qabso cantoobo wey fadhida intay tahay lama garanayo alabta igaga gad walam yaclam mana oga wasnaha wasna alfida fidadana ayadaa wasankeeda ima ma garanayo marka ama mabiicdii baa ama mabiicdii muthmankii ayaa la garanaynin keelkiisi ama maahe thamantii laftirkeeda oo dahabkii iyo fidadii waa la miisaami jiraye wax la yidhahdo macaayir bay lahaan jirtay oo awqiy waxbaa jiri jiraye ayaa la garanay wasankeeda la garanaynin walam yaclam wasnaha fidadii jaaza way banaantaha wayakfi ru'ya aragtidaa la arkayaa ku filan aragtida laarki ayaa ku firan laba shay oo ribowiya laisku iibinayo oo isku eh, mithligana maaha isku mithliga ma ahao hadday isku jinsi ay ahaan lahayn ma banaanaateen maxaa yeelay jahaaladaa la garan waaye tamaathulka waxay lamid tahay wixii la garanayo eh, muxuu ahaa kalcilmi eh, kalcilmi b muxuu ahaa bitafaadul ayay noqonaysaa kalcilmu bitafaadul ayay kusoo fadhiisan laakiin labadan shay hadda waxaa weeyaan waa raashin iyo wax kale ama waa lacagteedaan la garanaynin intaay miisaankeeda ay tahay wax kalaasa lagu gadaaya oo ayadaan ahayn lacag kale aan ahayn fidlo kale aan ahayn taa dhima lahaa aragtidaasa ku filan walaa yasixu ma asaxayo bayculacmaa indhoolaha beeciisa walaa shiraauhu inuu wax soo gatana ma banaana <coughs> alaabtiisa inu iska gadana ma banaan inuu soo gatana ma maxaa yeel beyca maxaa usoo shardinay aru'ya ru'ya loo shardinaya ninkana waxba ma arko inuu iska fiiriyo tijaaratan can taraadin baa la rabay laa bayca can taraadin bu nabiga alay salaam taraadigana wuxuu salka ku hayaa wix inuu iska arko oo iska ogaado oo uu ku qanco wuxuu ku qancay maba arkine taayada marka ma banaan waa beyca aan acmaha u banaanen waa bayculcayaan ilan buyuucda laba loo qaybiyaa buyuuc iyo buyuuc awsaaf iyo buyuuc haddii silfo iyo tilmaan tilmaan iyo waxaan isagaa lagu kala gadanayo baabusalam buu geli baabusalam buu geli lacagtii soo hormari tilmaamaha aan kuu sheegay baana kuu keenaya a nabig alay slam madiinu galay wahum yuslifuuna atamra bisanati wasanatayn walcaam walcaamayn man aslafa fi shayin falyuslif fi shayin macluuma okeen macluma ku dhihi jiri taas marka dhibaato ma lahateen laakiin hadduu yahay beyculacayaan wax arag u baahan ah, ma gadi karo walaa yasixu beyculacmaa indhoolaha beeciisa walaa shiraau inuu soo gatana ma banaana wa ariiquhu wadada u marka wax ku gaadhay maxay tahy jidka ninkan waa nin rabo inu wax iibsado wax gatee haddii loo diiday jidka ku gaara maxay tahay waxaa wa ariiquhu ariiqu tamakunihi fi lbayci washira atawkiil wey inu wax wakaasho qof wakaalan reer socan kaxe isoo iibi neef iga soo gad magaalada dhar isoo iibi dadkaas wakaalan waa markuu bayculcayaan yahay wayasixu waa asaxayaase salamuhu salamulacmaa indhoolaha salamkiisi biciwadin ciwad inuu wax ku hormarsado fii dimati isaga dimadiisa saaran waa banaanta ah, inuu wax hormarsado oo uu yidhaahdo alaabteeda alaabtaas ah, maaratay dimadooda weeyaan iyo raashin si eh, beecaas eh, waxa ii keenta neefsaas saasaasaa ii keen inuu yidhaahdo ah, lacagteedana dimadooda weeye inuu yidhaahdo baabusalam bay geli baabusalam bay geli leannahu sideedaba baabkan baabusalam la yidhaahdo beeciisu waa beecul awsaaf tilmaanun buu ku socdaa wax la arkaa ma lahaba wax la arkaa ma laha nacam halkaa joog allah aclam billahi tawfiq sala allah waslam ala